subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, waa subaxnimo arbaca ah taariikhdana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha kooiy tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada aada barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah xiisadda marba marka ka dambeysa arrimaha doorashooyinka ee ka taagan puntland ayaa cerkaas kusii shareeraysa iyadoona xubnaha mucaaradka maamulkaasi ay ku sugan garowe ay soo saareen maalintii shal ahayd jadwal doorasho oo markaasi ka soo horjeeda jadwalkii uu soo saaray maamulka ee puntland uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni arrimahani ayaa waxaa laga muujinaya walaac aad u xoogan oo waxaa laga cabsi qabaa in mar saddexaad uu gacanka hadal ka dhaco magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland halkaasi oo tiro laba jeer ah ay ku dagaalameen xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne siciid cabdulaahi deni dadka ku dhaqan garoowe iyo guud ahaanba puntland ayaa walaacaasi waxay ka muujinayaan in arrimaha ka taagan garowa ay markaas yihiin kuwo aad u culus oo laga cabsi qabo in magaaladaasi gacanka hadal saddexaad uu ka dhaco ururada bulshada rayidka ayaa ku baaqaya in si deg deg ah xal loogu gaaro maadaama dhibaatada ka taagan garow dhowr mar ay soo laabatay oo hataa dad ay ku dhinteen gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya cismaan muxudiin shaatax oo la hadlay raadiyo kulmiyi ayaan wax ka weydiinay baaqooda ku aadan arrinta puntland ka taagan iyo jadwalka iska soo horjeeday oo ay soo saareen xubnaha mucaaradka iyo xukuumadda siciidani iyo sigoona ugu baaqay isimada dhaqanka puntland in ay xal ka gaaraan arrimaha khilaafka ee ka taagan maamulka puntland iyo in miiska wada hadalka la iskugu yimaado oo xal la gaaro maadaama ee soo laalaabatay dagaalada halkaasi ka dhacay ee ku salaysan arrimaha doorashooyinka heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo idaacadda kulmiya ad ka dhegeystaan subax waliba haddaan eegno khilaafka ka taagan puntland ayaa marba marka ka dambeysa cerkaas ku sii shareeraya iyadoona arrimaha doorashooyinka uu khilaafkaasi salka ku haya ee xubnaha mucaaradka maalintii shala ahayd waxay soo saareen jadwal doorasho oo kasoo horjeeda kii ay soo saareen xukuumadda madaxweyne saciid cabdullaahi deni waxaana markaasi lagu baaqayaa in dadkaasi ee isku haya doorashooyinka ay xal ka gaaraan maadaama garoowe dhowr mar uu gacanka hadal ka dhacay oo udhexeeya xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale maamulka puntland maalintii shal ahayd waxay soo saareen xubnaha mucaaradka jadwal doorasho oo ku salaysan eh, xilliga doorashada ay qabanayaan maadaama xukuumadda siciidani ay diiday in ay doorasho qabato ayay yiraahdeen xubnaha mucaaradka oo shalay soo saaray jadwal iyaga u gaar ah oo markaasi ay sheegeen in ay doorasho ku qabanayaan xukuumadda siciidani oo iyadana ee eh, warbaahinta la hadashay wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland ayaa isna sheegay in markaasi wax aan doorasho qof iyo cod ahayn aysan ka dhacaynin deegaanada maamulkaasi puntland walaac ayaa laga muujinaya arrimahaasi oo dhan waxaana markaasi walaaca eh, qaba dadka ku dhaqan deegaanada puntland waxayna sheegeen in miiska wadahadalka la iskugu yimaado islamarkaana xal la gaaro ururada bulshada rayidka oo markaasi iyagana waxa ku baaqayaan in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka oo markaasi la isla afgarto sida ugu haboon oo ay doorasho ku qabsoomi karto waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen garoowe oo xubnaha iska soo horjeeda dhowr mar ay ku dagaalameen haatanna laga cabsi qabo in mar kale ay ku dagaalamaan gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan maxuudiin shaatax oo markaasi la hadlay raadiyo kulmiye ayaa waxa uu walaac ka muujiyey isqa qabsiga ka taagan doorashooyinka puntland wuxuuna ugu baaqay dhinacyada halkaasi isku haya in miiska wadahadalka iskugu yimaadaan islamada puntland ay ka qayb qaataan sidii xal loogu gaari lahaa arrimaha doorashooyinka soo gaarto eh, adeegii meesha loo qaban lahaa in iga dhibaato soo gaarto marnaba raali kama nihin waana ka xunnahay maaragtaa eh, arrimaha doorashooyinka oo mar markastaba waayihii u dambeeyey kharaashi ay ka dhalanayaan ma puntland kaliya meelo badan oo dalka ka jirtay eh, sidaad la socotidba puntland waxaa marka horeba eh, asal u ahaa ismada eh, dhaqanka ee eh, maamulkaasi marka ismada hataa waa iskhilaafsan yihiin oo xalka gaari lahaa siyaasiyiinta waad aragta meeshay kala joogaan dhowr mar dagaal ayaa ka dhacay magaalada garoowe haddana jadwal doorasho oo soo horjeeda ayay soo kala saareen dhinacyada halkaasi isku haya marka soo ma muuqan karta in haddana mar saddexaad uu gacanka hadal ka dhaca garoowe ayaa kala dhexeeya dowladdii xal ka gaari lahayd arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalka ah marka iyadoo la ogyahay in ururada bulshada rayidka arrimahan oo kale ay xooga saari jireen oo ay xal ka raadin jireen sidii xal loo gaari lahaa shacabkana xasilooni ay u heli lahaayeen horaato khilaafaadka siyaasadeed oo dalka markastaba ka dhaca ama ha u dhexeeyaan dood goboleeda dhexdooda ama ha ka jiro dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka waa mid oon waayahan eh, soo taagnaa inta badanna aad moodid eh, hogaanada aragtida iyo kala duwan inuu saamay habkay wada shaqeyn lahaayeen maamulada iyo dowlada federaalka ama maamulka dhexdiisaba marka kolide bulshada rayidka waxyaaba badan ay ka hadashay waxaa halkaas jooga oo maas aan iskawaa oo ah daladii bulshada rayidka ee puntland wax badanna ka qabatay eh, ilaa haddana ku hoolan sidii arrimaha loogu dhameyn lahaa lahaa inuu hilib jirtaan kebsi waa jirtaan galmudug ay uwada yihiinba masaxada dalka kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxudiin shaatax oo aan wax ka weydiinayay muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka maamulka puntland oo markaasi xubnaha isku haya magaalada garowa ay soo kala saareen jadwal doorasho oo iska soo horjeeda weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka magaalada buurdhuube ee gobolka gado ayaa waxaa la sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu ka daayay roob aada u xoogan kaasi oo la sheegay in saameyn uu ku yeeshay dadka iyo deegaanka iyadoona magaaladaasi ay ka mideed magaalooyinka sida weyn uu saameeyey fatahadda ka dhalatay webiga magaaladaasi mara buundadii magaalada ayaa guud ahaanba biyaha ay dul marayaan islamarkaana dadka ayaa qaarkood ku jira goodoon iyadoona magaaladaasi ay kala qaybinaysay buundada halkaasi marta dadka deegaanka ayaa qaylaan xoogan ka muujinaya dhibaatada ka taagan magaalada baardheer ee magaalada buurdhuube ee gobolka gado iyadoona saacadihii lasoo dhaafay roobkii ka daayay guud ahaan buu saameyn ku yeeshay isku socodka magaaladaasi sidoo kale magaalada baardheera ayaa dhibaatooyin laga soo sheegaya oo xaalad bini ah maadaama buundadii magaaladaasi ay noqotay mid gooday guud ahaanba gobolka gado ayaa waxaa saameyn ku yeeshay daadadka iyo fatahaadda ee ka dhalatay webiga isla markaana dadkii ku dhaqnaa magaalooyinka qaarkood ay guud ahaanba iskaga barakaceen halka kuwa kalena ay ku goodoonsan yihiin gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaad ka soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalmaanay gurceel waxaa ka dhacay eedaysanow eedaysanow waa lagu og yahay waana lagu hayaa waana lagu abaalmarin war kalamaanay reer galgaduud waxay garteen wixii ay garata boqol sano ka hor cawrala cilmi qurac waxayna tiri wakhtigaas haddaan shayb talada loo dayn haddaan shiikh duridda laga dayn haddaan shansho hilibka loo badin haddaan shuglo dumarka laga qaban haddaan shar ninkeeda lagu gubin adduun shayba ay ka soo qaad wardalabow dhagaha nooga qaylin isniinarradanaaba konton sano ka hor garate warnimiyow reer galmudug markii hor bilaantiyoo leewal gorod hayti miya haryadhaha maymuun biyowba konton sano ka hor waxay tidhi reer masiiba minaad maslaxay tiraa midka mawdku fuulaan maare loo helayni hoylamagoodle ay oota waa tii tidhi inta ka soo joog ninkii lagawaayo soo jiifaa laga helaa war wallaweynay xikmadna garan maysaane adna aadan dhakhtar waxay tidhi cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulanta walba wacashageellaba waxay tidhi maskantii looga taag waayo muuradiisa ka go'an way arbaayinuurahota kor wali baartay shimbirkii buubtan badan madabeesika dege war kalemaanay falkii reer galmudug ka dhacay bulshada gobolkaas ku nool dhammaantood wada gilgilay kuwii gaystayee lahaay miyaa gacan lagu hayaa war baan googoobaye war dambiile mar baa la qaban miyaa lagu dhihin wareedhahaye qabashada dambiilayaasha looma dhammoo kuwii dhuusamreeb wax ku dilay weli waa maqan yihiin axmedow waa lagu daba jiraa ubow kuwa macid baa qaranaysa war ayaantan dambiilayaasha waa la daba joogaa iyo guddiyaa loo saaray waa dhammaataye gacanta lagu soo dhigayaa qof kastoo qof dila gurcaalna waxaa ka dhacday arin qof kasta oo maqashay oo ay ku faraxday sababtoo ah waxaa gacanta lagu soo dhigay nin inta magaalada dil ka geystay fakaday weliba xogtu waxay sheegaysaa ilaa itoobiya in looga daba tegey weliba waxaa la yaab laheed soo qabashadiisa inaysan u kala harin maamulkii degmada saraakiishii amniga culimmadii deegaanka odayaashii dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada iyo guud ahaanba shacabweynaha markii la soo qabtayna dadkii magaaladu bannaanbaxay ku soo dhoweeyeen iyagoo ku faraxsan gacankudhiglaha la soo qabtay odayaashii dhaqanka oo goobta ka hadlayna waxay dhaheen haddaad nagu eeday jirteen odayaasha dhaqanku bacmadoobay qaataan maanta laga bilaabo qofkii qof dila waa la dilayaa hindida waxay dhahaan khaatilu qaatilkaahe reer guriyaalna waribaeena lankidadil inoon dibirna ka dad yarhaynay dilaaga wal dile aryaadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo waxau doona waa inuu dilaasaa la dili waaye war kalamaane waxaa kaloo la yidhi qof kastoo xumaan fala dibbay ula xaraaraanne Eh. gurceel xogtii aan ka helay waan ku xaasilaye eh. allayn leehe siduu xaalku yahay waa mid xiisa leh eh. xeerkaa la marin maanta kadib kii xigaal dilae inay nabaddu xoogaysatiyo guulalbays xigii xamdi shukur ilaah baan u naqay maxad xaggiisii war arrinka gurceel ka dhacay maanta waa lagu diirsaday waxaana loo dardaaro wariyey reer dhuusamareebeed hadda waxa ayagana laga rabaa dilayaashii oo xirxiran war habaarinay haddaan durmada kukatay una mar hori kugaashamani landadili inoo la deeyi diloohayna aryaadhaha nin ka wax dila haddii aan la dilin la noolaamaa war kalemaanay haddii bari dilaygii dadka laaya sacab iyo durbaan lagu gelbiyi jiray doondoonistiisaa lagu wada dareeroo maanta waa la dilayaa oo haddama waxaad leedihiin naftu qaalibay noo noqotayo ninkii dila nin kale naftu waayaya maruu baaq yar soo diray wuxuu yidhi dadkaygii dhirir iyo colaad iyo dagaal nooma laabtee qof kastoo qof kala dila asna waa la dilayaa wuxuu taa ku sii daray nabad baa waana deeqdee waan difaacanaynaa waana kama dambaystii sababtoo ah warkalamaana ka dhacay baa layidhi murug baa ka muuqatay dad malakamoodha gurbadii hagaangna kaayna war somalilan in xisraafo miyay ka murugaysan yihiin war matuutaha qaatee furunta aadaa la yidhi war kursigu waa macan yahay ina ka baqeen waradhaa wa iska waalantihin korna ma sugtaane madaxweynuhu wuxuu golahaya madax kaleba mid mid u weydiiyaa layidhi adigu maxaad qabatay kii wax sheegi waayena kursiga banneey in layidhi yaxantu igu soo gaartay war shirku shir caadiya maahayna shir degdega u ahaaye gudoomiyaha gobolka banaadir oo laftirkiisa laga waxay madaxweynuhu wuxuu su'aalay baa layidhi waa maxay wadooyinkan balliyada noqday aaway laamiyadii la dhisay daadkaa qaaday aaway shirkadihii dhisay aaway qarashkii ku baxay war iyo dhammaantii waxaan kaa rabaa wadadiioo dhisan lacagtiiood soo celido iyo inaad meesha bannayso badbaan galay callaylehe badbaan galay iyo baaxad sooroon kundhada u fariisti biyowi nambar afar idha tunfidheenga dhah galay war gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka maxamuud maqalin laftirkiisa madaxweynuhu su'aalo oo weydiiyaa la yidhi waxaana ka mid ahaa dadkan biyaha dhex yaala iyo fatahaadaha maxaad ka qabatay aw hay-addan shaqadii loo xil saaray sow ma ahayn inay masiibooyinka dhacaya wax ka qabato laba doomoodoo gada la geeyey maxay ka tartaa miyaadnan arkin dadku sida uu yahay ama waxqabad buuxa la imaad ama meesha bannayn war mas dhiiqay faraha la galeene ibraahim seef dheer wacanka maqli jire kuwii cagaha dhiiqada la gala ka dhaqi doona <laughs> in dhibaata filane faraqa ku heestaan war golaha wasiirada waxaa la yidhi midmidaa wasaaradiisa wax looga weydiiyey qaar badanna jawaabihii waa la shigshigeenaa la yidhi afkana waa kala taageen aryaadhaha madaxweynuhu mugoo wasiirada la hadlaayo wuxuu yidhi dayn cafinta waa gebageba oo waa diyaar cunaqabatayntii hubka inna laka qaadana meel raysay mare dagaalka shabaabnahe waa ogtihiin mahow maraayo inuu gebageba yahay haydayinay xaad qabateen iska fadhi soomaali wax uma galeen warmaynari waayeen abood baan jirin xaggeenno afkii baa juuqda gabay madaxweynuhu wuxuu yidhi yaa la yidhi oo wasiiradu ka kurboodeen kuraasta aad ku fadhidaan rag idinka mudana suulad u soo xirtoo bannaanka u taagan ma saacaddaa rag suugugooda soo qaatayaa taagan indhuhu soo shitaye maxaa tala ah waraniga waxaa dad iila xun wasiirka madaxweynuhoo furinta aaday magaalada isaga haray ama dibaddaba isaga damaashaha tegey ee hadda madaxweynuhoo dhaawacoo gacani u shakaalantaha inta soo hor fadhiistay warsan ka sugaya war wasiirada qaacigoodiiyo qaaraamiga loo tumooyo maxaad ugu qaylinoysaan waar walloweyna waxa aniga igla caqli yeeraydeen wasiirkiinna gaashaadhiga markuu tigtooga soo galay waryaada dadkiinandhahay wasiiradu ma shaqeen miyaadnaan arkin kuwa afar iyo labaatanka sac iyo xafladaha aroosyada ka qaybgelaya wartaashagadadbunguhbibadwar isku soo wada duba hadalka madaxweynaha nuxurkiisu wuxuu ahaa xilka qaran idiin dhiibay muddo wayska xagateene iska xaabsashadii waayo xilligeed la soo dhaafishe intaa isxisaabsan xilkuna hadda meerta weeye war bashiiroo waxaa kaloo la yidhi xilkiisa ninkii gabaa xafiiska intuu fadhiyo oo aan la xisaabinayn soomaaliya xaaladeeda walaan loo helin xal buuxa calaa kulli xaal waa xaq in lala xisaabtamo waa xaq buu waxay yidhaahdaan xil male haddaan la xumayn war haddii la dhihi jiray xasan shiikh lama xisaabtamo dadka la shaqeeya maanta wuxuu taagan yahay qof waliba qof waliba wuxuu qaban yaqaanaa loo soo qadimaya waar wallaweyney malaha madaxdii afrika oo dhan baa cadhaysane madaxweynaha somalilan muuse biixi aad buu u cadhooday dee wasiiro badanna xilkoodii bay waayeen hee usaaba xildiideseesdad xil uga qaada waar intaad garanaysa way dhaaftay dee warba wax nugu bognaa ororadiinnii qabo war hore loo yidhi askari xukun wey qabtaa bulshada ma xaq dhowraya xoog buu ku muquuniyaa xandaab iyo sohdin iyo dastuur xanibaa ma jiro xeerkana isagaa dejiya usugaha badka furukoron dadka mahaalmaryaumeenka darwayti warba war mahaysaanin mucaaradkii puntland jadwalkii doorashaday soo saareen oo yaa u dirsaday war doorasho dawladdaa loogu talagala inay qabatee muxuu yahay mucaaradka jadwalka soo saaraya warba puntland waa hooyada federaalko haysaanayne macaradkishadu markay qorsheeyeen waxay ugu tala galeen hadduu madaxweynuhu wakhtigeeda ku qaban waayo doorashada inay hadda iyagu qabtaanniin war wasiirka warfaafinta puntland maanta wuxuu yidhi dowladda federaalka waxaan kula talanayaa inay puntland ku dayato dimuqraadiyadana ka barato doorashooyinkeedana aysan faragelin warbow maxamuud ma wuxuu yidhi kudayo puntland dayo siday dowladeedu tahay war madaxweynaha sc firdhiya wuxuu yidhi arinta puntland waa in wadahadal lagu dhammeeyo doorasho lagu yahayna laga taabto diriskaa ku day ama kudiimi uu yidhi war dagaalkii somalilan iyo s c waa kii dhammaaday beele isku dhaaranayaan waa arkaye siyaasaddii miyaa qabiil loo rogay war daral aad waxba dunida kama ogin war siyaasadu markay lulanto oy lulanto oy lulanto subagaay dhashaaysw qabyaalad maahan war anigu waxaan arkay cabdikuus oo shabeellow filimma ka soo dubay oo saraakiil ku waraystay oo furunta dagaalka taagan oo qariga iyo kaamirada isku wataa jinaw butulkiga yaraadayhe qowlkaa daraaddii war baa qeexayaa kale eh cabdiqani shabeellow hadduu filin ka soo soo qaaday qof inuusan khawaarij ka harin soo qorshuhuma war khawaarij cabdi kuusu awooday miyaaba nool war halka uu hadda joogo rag badan baa hollin waaya idinkuma ka hadhaan war booska ilkagadeeda aan raba ka galaan galade waa leeri war taliya suullugu cabdikuus furunta ku waraystay wuxuu ka mahad celiyey halganka kalamaan wuxuuna sheegay halgan siday u wadeen xitaa inay furumaha ugu tageen aryaadhaha sameeye cabdullana waxauu yidhi dad caadaw iska ceyriya casha kuu arfe dad caadaw iska ceyriya casha kuu cuna fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo